بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام رحمه الله تعالى ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك wa wayarawna waxay arkaan buu yidhi ahlu ama ahlulxadiidku qitaala alfi'ati kooxdii la dagaalankeeda albaaqiyati ee gardarsatay maca alimaami imaamka la jirankiisa in lala dagaalamo alcadli ee caadilka ah idaa kaana markuu ahaado oo wawujida la helo calaa shartihim shardigooda korkiisa fii dalika arrinkaa dhexdiisa ugu shardi ah markii shardigoodii iyo dawaabiddii la helo waa lala dagaalami waayo masaladaasi waxa weeye wuxuu ka soo reebayaa fiqradii ka horraysay oo ahayd wala alqitaala fi lfitna fitnada dhexdeeda in lagu dagaalamo ahlu sunnuhu ma arkaan waxayse arkaan buu leeyahay fi'ada baaqiyada ah in lala dagaalamayo alfi'a albaaqiya waxaa la yidhaahdaa waa koox muslim ah oo gar daran oo awood leh ee xoogna isticmaalaysa hubaysan ayaa la yidhaahdaa alfi'a albaaqiya cidda ay la dagaalamaysana markaa ka gar daran oo laga gar taasaa loo yaqaanaa alfi'a albaaqiya khaasatan marka ay cidda ay ku kacsan tahay la dagaalamaysa ay tahay uu yahay dowladdii iyo nidaamkii muslimiinta u dhisnaa markaas ayaa inta badan loo isticmaalaa laakiin xataa hadday laba kooxood oo muslimiina yihiin laba qabiil ama laba kooxood oy midi gar daran tahay midda gar darani waa baaqiyo wa marka baaqiya waa fi'a waa koox gardarro wadda qubaysan dagaalamaysa taasaa waxaa la yidhaahdaa baaqiyo la yidhahda cidda ay la dagaalamayaan marka hadduu yahay imaam caadil ah saasuu ku xidhay maca alimaam alcadli nin madax ah oo dhul muslimiinta ka mid a ka taliya oo cadaalad ku maamulo oo diin ilaahay ku dhaqa kaas hadday ku kacsan yihiin oo la dagaalamayaan imaamkaa la raacaya lala safanaya kooxda baaqiyada ee muslimkaana waa lala dagaalamaya waxaa loola dagaalamayaa waxa weeyaan lidafci sharihim waay dhibkooda in laga hortago ama dararkooda in laga hortago dararkooda iyo dhibkay wadaan in laga hortago taas ayaa macnaha loola jeedaa wuxuu yidhi markii la helo oo shardigoodii lagu helo fii dalika arrinkaa ugu shardi ah shuruud bay leedahay macnaha masaladaa waxaa asal u ah aayadda qur'aanka ee fii suurati alxujuraat allah uu yidhi tabaaraka wa tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhraa faqaatiluu alatii tabqii xata tafii'a ila amri اllah fain faa'at faaslixuu baynahuma biاlcadli waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin aayaddaasaa asalma laba kooxood oo mu'miniin ah hadday dagaalamaan dhexdooda heshiisiya horta heshiis ka shaqeeya inaad iswaafajisaan isu keentaan dhibka dhexdoodaa dhammaysaan sidaa ka shaqeeya fa in baqat ixdaahumaa cala alukhraa hadday labadii kooxood midi gardarsato oy tii kale ku gardarsato oo la kari waayo gardarradii si kale looga reebi waayo xadgudubkii laga celin kari waayo faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah midda marka gardarrada wadda isugu taga la wada dagaalama ilaa ay amarka ilaahay usoo noqoto amarka ilaahay waxaa laga wadaa <clears throat> bimacnaa ilaa ay ogolaato heshiiska iyo nabadda ilaa ay ogolaato yacni la wada dagaalama marka fa fain faa'at faaslixuu baynahuma bilcadl hadday marka soo noqoto oy ka soo noqoto madaxadaygii iyo dagaalkii iyo dhibkii ka soo noqoto iyo baqyigii iyo gardaradii hadday ka soo noqoto fa aslixuu baynahumaa bilcadl marka dhexdooda hagaajiya oo heshiisiiya cadaaladna ku heshiisiiya bimacnaa yaynan idin qaadin qoladanaa madax adkaatay ee ha la dulmiyo ha dhihina marba haddii arrinta ay soo laabteen si cadaalada ku heshiisiiya marka cadaaladaasi qaabka lagu heshiisiinayo tafaasiil fara badan bay leedahay hoon hadda aynaan u gudbaynin laakiin muhiimadda masaladaas masalada iyadaa ah, waxaa asal u ah aayaddaasaa asal u ah marka fi albaaqiya oo gar daran oo dad kaleeto gardaraysanaysa oo la dagaalamaysa oo heshiis inta laga raadiya la kari waayo in lala dagaalamayo aayaddaa asal u ah laakiin aayaddu shardi bay hormarisay ma aynan amrin alqitaala ibtidaa'an in markaba dagaal lagu bilaabo maysan amrin laakiin waxay ka hormarisay eh, fa aslixuu baynahumaa in horta laga shaqeeyo iyadoon dagaal la qaadin lala dagaalamin dhiig la daadinin horta in la dhammayn karo shaygan inta taa la heli karo lala dagaalami maayo ayib dabcan waxay leeyihiin waa marka daa'ifadaasi ay waxoogaa ta'wiil ta'wiil wuxuun bay tirsanaysaa waxbay istusaysaa inay xaq leedahay inay gar leedahay way istusaysaa sidaas daraaddeed ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ida kharajat daa'ifatun cala alimaami bita'wiilin saa'iqin wahiya cindahu raasalahum fuqahado dhan baa odhanaya in badanoo fuqahada ka mid a ah, waxay leeyihiin eh, hadday kooxi imaamka ku baxdo iyagoo markaa wuxuun ta'wiiloo saa'iqa wata intuusan la dagaalamin raasalahum ah, horta wuu u cid dirayaa buu u dirayaa waraaq buu u dirayaa waa la xidhiidhayaa fa in dakaruu madlimatan azaalaha canhum hadday markaa dulmi sheegtaan gardarro iyo dhib lagu haya hadday sheegtaan oo u geynaysa inay baxaan oo dagaalamaan oo baqyigan sameeyaan waa inuu marka dulmigay sheeganayaan ka zuuliyo waa inuu wixii wax ka qabto ayb wain dakaruu shubhatan bayanahaa haddii wuxuun shubha ay sheegtaan oo dagaalkan iyo baqyigan wax ku bixiyey oo daliil isu tusay oo xuja yani ay u arkeen shubha la yidhaahda shubha noocaas oo ku bixisay hadday sheegtaanna shubhadaa wuu u caddaynaya yani hadduu culimo yahay haddii kale culimmadu ugu yeedhaya xujadiiyo burhaantaa la saaraya shubahoodii baa la burburinaya wa waxbaa loo caddaynaya ayib fa in rajacuu hadday markaa soo noqdaan oo intay wixii garowsadaan ay ka soo noqdaan wa ilaa wajaba qitaaluhum calayhi wa cala almuslimiin hadday soo noqon waayaan hadday soo noqdaan fadaaka waay hadday marka arrintii ka soo laabtaan fadaaka wixii hallaabay unbaa la hagaajinaya marka hadday soo noqon waayaan waxaa waajib ku ah ee imaamka iyo muslimiintaba waxaa waajib ku ah inay la dagaalamaan ayib meeshaas marka waa muslim haddana waa lala dagaalamaya maxaa loola dagaalamayaa lianna qitaaluhum fi hadihi alxaala aqalu mafsadatan min tarki qitaalihim marka in lala dagaalamaa yaa mafsado yar oo dhib yar in layska daayay ka dhib yarta haddii la daayo faraha laga qaado baqyigoodan iyo fasaadkoodan wuxuu keenayaa dhib ka badan iyaga la dagaalankooda sax la dagaalanka xoolaha ku burburi oo dhiig baa ku daadan oo eh, yacni waxa weeyaan eh, dhibaataa ka imaanaysa labada dhinacba laakiin dhibaatada ka imaanaysaa ka roon haddii faraha laga qaado dhib ka imaanaysa laanna waxa weeyaan intaa in ka ballaadhan oo ka badan ayaa ka imaanaysa saas wey marka marka saas daraaddeed baa loo ogolyahay ayb Eh, waxaa marka loo baahan yahay macnaa uu tilmaamayaa culimmada in badanoo ka mida ah waxay leeyihiin imaamka noocaasa ee loo raacaya arrinta ee dagaalka noocaasa lala gelayo waxay shardi ka dhigayaan inuu caadil yahay inuu he caadil yahay ayib eh, wuxuu leeyahay sheikhu islam ibnu taymiya hadduusan caadil ahayn oo isaga laftiisuba jaa'ir yahay oo daalim yahay meesha iyada ah bacdu ala'ima waxay qabaan inaan la raacaynin imaamka jaa'irka oo buuqaadda aan la dagaalankooda loo raacayn waxaa ka mid a hadalladiisa maalan qoluu radinayay saddex mas'aloo kala duwan isku mid ka dhigay saddexda mas'alo waxa weeye buuqaadda imaam ku kacday ama ku gardarootay iyo qolo kaleeto oo ah shareecada sharaa'icdeeda qaar ka mida ayay ka ridoobeen qolo saddexaad oo ah ahlul ahwaaga khawaarijtiiyo wixii la mid ah saddexdaa la dagaalankooda fuqahada qaarkoodoo isku mid ka dhigay oo xugun buu qaad wada siiyey ayuu radinayay ibnu taymiya caleyh raxmatullah markaasuu wuxuu yidhi fartakaba haa'ulaa'i halaaa maxaadiira yidhi saddex arrimood oo khaladays galeen buu yidhi awalan buu yidhi qitaalu man kharaja can taacati imaamin mucayan a yacni cid imaam gooni ah imaam mucayan ah daacadiisa cid ka baxday wa in kaana qariibun la dagaalankiisa wain kaana qariiban minhu aw milahu fi sunnati washariica buu ama shareecaduba uga dhow yahay kan ku kacsan baa shareecada uga dhow ama shareecadii iyo yacni isku mid bay ka yihiin kaas la dagaalankiisa sunnadii iyo shareecadiiba ama isku mid bay ka yihiin ama kan ka soo horjeeday ku kacsan imaamka uga dhowba ayib waxay u xukumeen la dagaalankiisa liwujuudi اliftiraaq markaasu wuxuu uhi walaysa fi اnusuusi amrun bihi dagaalka noocaasa wax nasoo amraya ma jiro dagaalka noocaasa laba ruux oo diin ahaan ama xagga diintiiya sunnada isaga mid ah ama kan ku kacsan ee jabhadda abaaba diin ahaan uga dhow dagaalka noocaasa cid amraysa ha loo raaco waxaad na soo amraya ma jira buu leh meeshana imaamku wuxuu yidhi wayarawna qitaala alfi'ati albaaqiyati maca alimaami alcadli maca alimaami alcadli imaam caadil ah oo dadka cadaalad iyo shareecada rabbi ku maamula kaas bay macnaha leeyihiin culimo badan saas shardigaasay ku xidhayaan ama hadduu daalim yahay oo jaa'ir yahay hadduu jaa'ir yahay waxay leeyihiin bacdu ahlilcilmi iyo a'immada sunnada qaarkood waxay leeyihiin waa laga gaabsanaya waa laga gaabsanaya dagaalkaa laga qaybgeli maanaya alimaamu maalik baa waxaa laga sheega waxaa la weydiiyey eeaimad a'immada jawrka ah, madaxda muslimiinta ee jaa'iriinta ah ma u raacnaa buqaadda ku kacsan la dagaalankooda ma kala qayb qalnaa markaasuu wuxuu yidhi dachum yantaqimu allahu daaliman min daalimin uma yantaqim min aljamiic Ah, faraha ka qaad buu idhi ilaahay daalim daalim ha kaga argoosto kadibna labada daalimba ha ka wada argoosto ah, ilan waxa weeyaan adiga markaad qalqalooc bilowdo oo lagu kari waayo ilaahay wuxuu kugu sallidi addoommo addoommadiisa ka miduu kugu sallidi bacadnaa calaykum cibaadan lanaa waay addoommaa lagugu soo saari kuwaasaa marka ku karbaashaya marka waa nooc cuquuba waay marka wuxuu leeyahay marba haddii isagii laga waayo istiqaamo iyo inuu shareecad iyo cadaalad dadka ku dhaqo dulmigii uu ku jiray baa dadkani ugu kaceen ha lagu garaacay dhaaf marka ha la karbaasho markii isaga la karbaashana kulli ilaahay waa isla wada karbaasha ayagana meel meelunbaa labaadaba lagaga soo wada hadhi marka yacani waxa weeyaan a'immada qaar ka mida masalatulbuqaad markay ka hadlayaan iyo in lala dagaalamo waxay ku xidhayaan qeydka ah imaamkaasi waa inuu caadil yahay imaamkaasi waa inuu caadiliya saasay ku xidhayaan maaa haddana maca daalika iyadoo sidaa ay tahay bay haddana waxoogaa waxay leeyihiin la dagaalanka marka ugu horraysaba in la raaco dagaalka la galo ama isaguba dagaalka bilaabo munaasib ma ah waa in horta wax badani ka hormaraan maxaa ka hormaraya muxuu ahaayey wuxuu yidhi ibnu taymiya caleyh raxmatullah aayadda markuu fasiraya wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu wuxuu yidhi aliqtitaalu alwal lam yu'mar bihi dagaalka labada kooxood ay isku bilaabeenee hore shareecadu ma amrin soo ma laba kooxood oo mu'min ah dagaal ay dagaalamayaan oo isku bilaabeen shareeca ma amrin kaa hore lama amrin dayib kooxdan baaqiyada ah ee gar daranna dagaalkeeda waxaa la amray oo in lala wada dagaallaman la amray markay dagaalka waddo hadday dagaalamayaan oo dagaalkiina laga celin kari waayo dagaalkooda kadib markii la kari waayo si kalena loo xallin waayo dagaalkooda kadib baa lays amray in lala dagaalamo saas daraaddeed aayaddu waxay tidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu maxaa ku xiga faaصlixuu baynahuma fain bagat ixdaahumaa cala اlأkhraa faqaatiluu waa qitaal hore dagaal baa hormaray heshiis baa lagu kari waayey tii gardarnayd baa dagaalkii sii wadda dagaalkaa labaad ayaa shareecadu amartay marka in lala dagaalamo marka quyuud badan baa ka horraysa buu leeyahy waana sidaas wey macnaha walam yu'mar bilqitaali ibtidaa'an buu yihi maca waaxidatin min aaa'ifatayn walaa amara kula man baaa man buqya calayhi an yuqaatila albaaqiya shareecadu ma amrin ruux kastoo laga gardaran yahay ka ka gardaran la dagaalan ma dhihin ayib dagaalka labada kooxood isku bilaabeenna bilowga horeba qolo la sabta lama dhihin bilowga horeba qolo la sabta lama dhihin laakiin maxaa la yidhi heshiisiiye ka shaqeeya saas daraaddeed waa in laysku dayo in dhiiggan horta lagu joojiyo si nabada ah. la wada hadalsiiyo loo kala dabqaado ee muxuu ahay la qanciyo wixii ay kala tirsanayaan muxuu ahay laga qanciyo ee siyaabo kal badanoo muxuu aha ca'imadu ay sheegayaan ee dhiiggii ay isu geysteen loo kala xisaabiyo wax laysu tanaasuliyo sidaa haddii lagu dhammayn karo waa khayr hadday kooxii madax adeygta way markaasi markay imaanayso faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah ayib wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnuhu addaara daarta daara islaamin islaamnimo daarteed iyo deegaankeed bay u arkaan laa daara kufrin gaalnimo daarteed uma ay arkaan kamaa ra'atu siday u aragtay oo kale almuctasilatu muctasiladu u aragtay maa daama inta uu yahay annidaa'u aadaanku bisalaati salaadda loo aadaamayo waaliqaamatu iyo aqimiddu bihaa daartaa dhexdeeda daahirayni kuwa muuqda inta ay yihiin wa ahluhaa daartaa ehelkeeduna mumakkaniina inta ay yihiin kuwa la makaniyey minhaa salaadda oogideediiyo aadaanka aaminiina oo weliba aamin ay yihiin inta ay aaminna yihiin salaadda aadaankeedii iyo iqaamadeediina la makeniyey waliqaamati biha yacni oogiddeeda wa waliqaamati iyo aqimidda ama oogidda bihaa salaadda la oogo ayib yacni wuxuu leeyahay masaladan kaga hadlayaa deegaanka ama daarta ama waddanka ayay a'immadu waxay yidhaahdeen daaruhu waa laba daar waxaa leeyahy waa daaru kufrin waa daar gaalnimo waa waddan gaalaa la leeyahay daarna waxaa la leeyahay waa daaru islaamin waa dal iyo dhul muslim waay waa dhul islaam waay dhulkan waa dhul islaam goormaa la dhihi dhulkanse waa dhul gaal goormaa la dhihi see buu ku kala noqonayaa imaamku wuxuu leeyahay wuxuu daaru islaam noqonayaa marka aadaanku muuqdo salaadda oogiddeeduna ay muuqato oo la qarsanaynin oo adaankii bannaanka u baxayo salaadihii la oogayo dadkii ay diintoodii iyo salaaddii ay mumakanin yihiin oo la makaniyo lagu qashqashaadin la arbushin lagu cadaadinin aaminna ay yihiin dadku ay aamin u yihiin yacni xoolahooda iyo naftooda iyo diintooda iyo aamin u yihiin intaa haddii la helo daartu waa daaru islaam haddii la waayo aadaankii ma bixi karo salaaddii lama o oogi karo diinta shacaa'irteedii axkaamteedii daahir ma aha markaasi daartu waa daaru kufrin buuri daartu waa daaru kufrin macnahaasi waa macno ay daa'ifa min ahli lcilmi marayaan in badanoo ka mida bal bal in badanoo ka mid a marayaan oo waxay leeyihiin alimaam shawkani caleyh raxmat ullahi fi sayl اljaraar alictibaaru biduhuuri اlkalima buu yidhi waddanka waxaa la fiirinayaa kelimada muuqata waa kelimadee kelimada wuxuu ka wadaa e, e, e, mabda' axkaamta axkaamta waddanka ka talinaysa iyo dastuurka maamulaya waa kee wuxuu yidhi fa in kaanat alawaamiru waannawaahi fi ddaari liahli اlislaam haddii amarka iyo nahyigu daarta iyada ah muslimiintu ay leeyihiin ayagaa gacanta sare leh ayagaa sultada leh iyagaa nufuudka leh ayagaa awoodda iska leh wuxuu leeyahay bixayu laa yastatiicu man fiiha min alkufaar oo ayna kari karaynin gaalada ku dhex nooli an yatadaahara bikufrihi gaalnimadiisa inuu muujisto ma kari karo ila likownihi ma'duunan lahu bidalika min ahli lislaam ilaa dadka muslimiintii inay u idmaan mooye gaalnimadiisa ma muujisan karo xuduudda loo idmo iyo inta loo ogolaaday muslimiintu u ogolaadaanbuu muujisan karaa awoodda marka muslimiinta iska leh axkaamta meesha ka socotana waa axkaamtii diinta islaamka dastuurkii mus yaani diintaa maamulaya meesha fa haadihi daaru islaam buu yidhi taasi waa degmo iyo daar islaam wey marka walaa yaduru duhuuru alkhisaali alkufriyati fiiha mana dhibayso arrimo gaalnimaha inay daartaa dhexdeeda ka muuqdaan oo kaniisado maalan laga helo macaabid laga helo maalan dad gaala ah joogaan bacdu khisaali alkufri inay ka muuqato daarta ka dhigi mayso daara kufrin kama dhigaysa buu le maxaa yeelay liannahaa lam tadhar biquwati alkufaar leanna gaalnimada khisaasha gaalnimadee meesha ka muuqataay gaalada awooddooda kuma muuqanin laakiin maxay ku muuqatay ha walaa bisawlatihim xoog ay sheegteen iyo awoodtooda kuma muuqanin laakiin waxay ku muuqatay muslimiinta idmay ayagaa u ogolaaday ayagaa u saamaxay intii muslimiintu u saamaxaan unbaa unbay ku haysan karaan wax siyaadaa lama imaan karaan markaasi khisaashaasi ay wataan ee meesha ku haystaan markaasi daarta xukumkeeda ma beddelayso ayib wuxuu yidhi waidaa kaana alamru bilcagsi arrintu hadday dabagedis tahay oo kelimada waxaa iskale gaalada iyagaa kelimadoodu meesha ka talisaa iyagaa awoodda leh muslimiinta waxa ay muujisan karaan waa waxay iyagu u ogolaadeen tawxiidka ka socon kara iyo diinta ka socon karta waa waxay iyagu saamaxeen waxayna iyagu saamaxeen oo diinta ka midana ma socon karto suldaday awoodda iyagaa iska leh nidaamkii axkaamta meesha ka talisana waa axkaamtii kufriga markaasi daartu waa daaru kufrin waxoogaagaa tawxiidkee ka hoos muuqda iyo yacani waxa weeyaan khisaashaa khayrkee ka dhex muuqatana daarta ma bedelayso oo daaru islaam ka dhigi mayso saasuu le macnaha waidaa kaana almru bilcagsi faddaaru bilcagsi buuli haddii arrintu ay sidaa cagsigada tahayna daartuna waa cagsi oo waxay noqonaysaa daara kufrin bay noqonaysaa masaladaasi masalada loo yaqaano way marka daartu waxay qaadanaysaa kelimada daahirka ee ka socota iyo axkaamta ka shaqaynaysa iyo dastuurka maamulaya iyo dadka gacanta ku haya waxa ay yihiin bay daartu qaadanaysaa hadday muslim yihiin daartu waa daaru islaam hadday gaalo yihiin daartu waa daaru kufrin arrinkaasi waa arrin ay marayaan aymo fara badan waana sida imaamka hadalkiisa laga fahmayo oo wuxuu leeyahay shacaa'irta islaamka muuqashadeeda ay meesha ka muuqataa daarta xukunkeedu qaadanaya ra'yi kalaa jira oo dhahaya alcibratu bisukaan waxaa la fiirinayaa dadka meesha degan dadka meesha degani hadday muslimiin u badan yihiin waxa u talinaya maamulayaba gaalaha ha noqdee nidaamka lagu maamulayaa nidaam gaalnimaha ha laakiin deegaanka aqlabiyadiisu waa muslimiin ah, majority-gu waa muslim beledku waa beled muslima haddii meesha dadka degani gaalo u badan yihiin muslimiintuna tiradoodu ku yartay beledku waa beledu kufrin marka waxay fiirinayaan tacdaadu sukaan dadka dega tiradoodu dhankay u badan tahay dhankee baa aqlab ah gaaladu hadday badan yihiin waa daaru kufrin bay leeyihin hadday muslimiintu badan yihiinna waa daaru islaam saasay qolana qabaan daar murakab ana shaykhulislaam ibnu taymiya iyo qolyaa sheega adiga masaladaasi waxaasaa loogu kala qaadayaa daaraha axkaam bay kala yeelanayaan daarta iyo deegaanka iyo dalka haddii la xukumo inuu yahay dal islaam ah axkaam buu yeelanay haddii la xukumo inay daartan iyo e, dhulkan iyo dalkani uu yahay dal kufrina axkaam taa ka gedisan buu yeelanaya sidaa daraaddeed baa culimmadu masaladan uga hadlayaan madaaru kufri ma mise wa daaru islaam masaladaasina waxaa asal u ah xadiidkii nebiga sal lla alay wasalam cali baan u malaynayaa markuu eh, diray eh, nebigu sal lla alay waslam ee uu ku yidhi markaad u tagto eh, islaamnimada ugu yar hadday islaamnimada kaa oggolaadaan waxaad amartaa inay ka soo wareegaan deegaankooda oy u soo wareegaan daarta muhaajiriinta usoo wareegaan daarta muhaajiriintu marka daaru islaamka deegaanka iyagu ku islaameenna markaasi daar islaam ma ahay sidaasi xadiidkaasaa marka masalada asal u ah in duurta la qaybiyo oo loo qaybiyo daaru islaam iyo daaru kufrin waana sida ay ku socdeen jamaahiiru ahlilcilmi ay mareen way macnaa duurta in la kala qaado oo tafsiilkaa la geliyo mid walbana axkaamtiisa la siiyo wayarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu addaara daarta waxay u arkayaan daara islaamin inay tahay laa daara kufrin gaalnimo daarteedna aynan ahayn kamaa ra'athu lmuctazila gaalnimadu say muctasilood u aragtay oo muctaziladu waxay dhaheen xataa haddii aadaanka iyo salaaddii axkaamtani daahir tahay ee dadka haystana ay yihiin xataa dadka ahlu sunnaha daaru kufrin bay dhahayaan a daaru kufrin khawaarijta sidoo kale leanna dadkii bay gaalo u haystaan marka daaru kufrin bay dhahayaan leanna marba haddayna daartu iyaga hoos yimaanin oo nadaam ayagaa uusan ka talinin daaru islaam ma ah waa takfiirkan waay ah, takfiirkusoo iyaga un muslimiin isuma haystaan meeshay iyagu ka taliyaan umbaa islaam ah muslimiinta kaleoo dhan meeshay ka taliyaanna waa daaru kufrin waay marka waa khawaarijta iyo tawaa'ifta noocaasoo kale ah ayaa yacani waxay oo iyaga un islaam isu haysta wixii kalena gaalo u haysta baa sidaas saas maanaha ahlu sunnuhu laakiin saas maaha qaacidadana ay leeyihin ayb laa kamaa ra'at lmuctazila siday muctasiladu u aragtay ma aha masaladu ayb xagga horay ku xidhan tahay yarawna daara daara islaamin laa daara kufrin maa daama annidaa'u inta aadaanka bisalaati salaada loo aadaamayo waliqaamata iyo waliqaamatu aqimidii ama oogiddii bihaa salaada la oogayo daahirayni laba muuqda inta ay yihiin salaada oogideeda salaaddu waa diintii bay astaan u tahay yani waxa weye diinta shacaa'irteeda ayay astaan u tahay oo xataa waa ka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi samayn jiray markuu meel deegaan ah ama magaalo dul yimaado isagoo duulaan ah waxaa la dhegaysan jiray aadaanka haddii magaaladaa laga aadaamo aadaan laga maqlo muusan weerari jirin leanna aadaanku wuxuu astaan u yahay in deegaanku deegaan islaamiya haddii aadaan laga waayo oo lama qali waayo wax aadaan markaasuu nabigu weerari jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ah, saas maanaa waana masalada ay eh, adilada ay u deliishadaan a'immadu haddii dal ama deegaan uu ka tago eh, waajibaadka daahirkee shareecada qaar ka mida ah ama muxaramaadka daahirka ee shareecada qaar ka mid a ay sameeyaan kuna adkaystaan kuna dagaalamaan waa lala dagaalamaya ayagoo muslimiina saas waxaa loo yaqaano asharaa'ic aahira asharaa'ic aldaahira oo ah muxaramaadka daahirka iyo waajibaadka daahirka xataa aimada fiqiga qaar ka mida waxay qabaan shacaa'irta xataa sida aadaanka aadaankaoo kale ah haddii dal muslimiinta ka mid a aadaanka ka tago war aadaanka oogaa la dhihi haddii aadaankii ay oogi waayaan oy diidaan oy ku dagaalamaan waa lala dagaalamaya saas maanaa marka yaani waxa weeyaan alcibratu waxa weeyaan axkaamta saa'idka ah ee meesha ka talisa ee maamusha iyo kelimada nufuud kale ayaa la fiirinaya saasay le manaa kelimadu saas ayb maadaama inta ay daa'im ku yihiin annidaau intuu annidaau dhaawaaqida bisalaati loo dhawaaqo waliqaamatu iyo oogidda bihaa salaada la ogaayey daahirayni inta ay yihiin kuwa muuqda wa ahluhaa ehelkeeduna a yacni salaadda ehelkeeduna mumakkaniina ay yihiin kuwa la makaniyey minhaa salaadda xaggeedii la makaniyey aan salaadooda laga faragelinayn oo cibaadaadkooda waajibka iyo sharaa'icda daahirka aan loo diidayn muxaramaadka waaweyne yacni waxa weye shareecadu xarimtay aan lagu qasbaynin diintooda ay xor xor u yihiin aaminiina weliba ay aamin yihiin sidaa weliba ammaan ay ku haystaan ayib haddii cibaadaadkii waajibaadkii shareecada macnaha waxa weeyaan loo diido lala dagaalamo sidaas markaasi isbedelaysaa buu le manaha ayib wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu ana axadan ruux laa yakhlusu inuusan eh, yani laa yakhlusu inaysan u saafi noqonaynin lahu isaga aljannatu jannadii inaysan u saafi noqonayn inuusan jannada gelaynin waay oo uusan fayoobi ku wa in camila amila in camila haba ama hama sameeyo aya camalin camal oo dhan haba sameeyo camal kastaba ha sameeyo camal kuu dooniba ha sameeyo janno geli maayo una khaalis noqon mayso u saafi noqon mayso ilaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisa mooye waraxmatii iyo naxariistiisa mooye ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa sababteed inuu ku gala mooye camalkiisa oo uu sameeyey janno ku geli maayo allatii naxariistaasoo yakhusu uu ku khaas yeelo bihimaa allatii taasoo waa fadligiiyo naxariiste oo yakhusu uu ku khaas yeelo bihimaa labadooda fadligiiyo naxariista man yashaau ciddu doona uu ku khaas yeelo maxaa yeelay yaani meesha masaladu waxa weeye cid jannada camalkiisa ku gelaysa ma jirto ilaa ilaahay inuu kugu tafadulo oo naxariistiisa kugu geeyo mooyee camal a ku geli maysa haddaad camal kasta samayso si kasta dadaalkaagu u badan yahay daacadaadu u badan tahay camalkaa kaa a janno ku geli maysa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa inaad ku gasho mooye maxay tahay sababtu maxaa yeele fa inna camalahu addoonka camalkiisa lilkhayri khayrka uu camal falay wa tanaawulahu iyo qaadashadiisa ama samayntiisa adaacaati daacaadka uu samaynayo qaadanayo innamaa kaana wuxuu uun ahaa can fadliillaahi ilaahay fadligiisa xaggiisu ah alladii kaasoo low lam yatafadal hadduusan ku tafaduli lahayn bihi isaga calayhi korkiisa uusan ku tafaduli lahayn lam yakun aynan ahaateen liaxadin ruux cala allaahi alla korkiisa xujatun wax xujo ah walaa catbun iyo eetoon xujo iyo eed midna ilaahay muusan u heleen ayib yaani wuxuu leeyahay waxaadan camalkaaga janno ugu gelaynin oo uusan camalkaagu u gaadhi karin inuu janno kuu waajibiyo waxa weeye camalkii khayrkeed samaynaysa iyo daacaadkaad la imaanaysa lafteedaba fadli ilaahay baad ku samaysay maadaa awood aada leedahay kula yimi ilaahay tawfiiqdiisa iyo fadligiisaad ku samaysay allana tabaaraka watacaala hadduusan fadligaas kugu tafaduli lahayn ku waafajin lahayn asagu uusan ku siin lahayn ma aadan la timaadeen soo ma maadan samayn karteen tawfiiq alle iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa ayuu kugu waafajiyey soo ma marka siinta isagaa iskale camalkanna isagaa ku waafajiyey camalkan hadduusan ku waafajin lahaynna maba aadan la timaadeenba ayib haddii aadan la imaaninna oo uusan rabbi ku waafajinna tabaaraka wa tacaala cid aad xujo ku leedahay ilaahay yacni xujo u heli maysid waxaad ku eedaysa heli maysid yacni waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala shaygan isagaa iska kaa siiyey waajib umaadan lahayn qasab kumaadan lahayn ee rabbi tabaaraka watacaala isagaa kugu tafadulay tafadulkiisaasi hadduusan jiri lahayn camalka maadan samaysan sida rabbi kama qaala tacaala siduu alla yidhi kamaa qaala allah walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku tafadulay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn maa zakaa ma dahirnaadeen minkum xaaluu idinka idinka mid yahay min axadin cidina abadan weligii walaakina allaha allaase yusakii daahiriya man yashaau ciduu doono hadduusan alla idin daahirin lahayn axad idinka idinka mida daahir ma noqdeen allaase cidduu doono daahiriya maxaa laga wadaa tawxiidka iyo iimaanka iyo taacada yuu ilaahay ku daahiriyaa waa waafajiyaa hadduusan alla ku waafajiyeenoo ku taskiyeyninna adigu laf ahaantaada lama imaan kartid maxaa yeelay inta kugu xidhiidha haddii laguu daayo way ku filan yihiin inay ku baadiyeeyaan naftaada shaydaanka adduunyada iyo zakhaarifteediiyo dhaldhalaalkeeda suxbada xun waxaa haddii faraha lagaaga qaadoon lagaaga kaalmaynin way kugu filan yihin ah, ilaahay tabaaraka watacaala marka isagaa kugu tafadulay wa kamaa qaala siduu alla yidhi tabaaraka wa tacaala walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku tafadulay siyaadada alle iska kiinsiiyey haddayna jiri lahayn waraxmatuhu naxariistiisu haddayna jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana <coughs> shaydaan baad raaci lahaydeen ilaa qaliilan wax yar mooye ilahay baa shaydaan idinka xifdiyey laakiin ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo ilaalada uu idin ilaaliya haddayna jiri lahayn shaydaan baad wada raaci lahaydeen wax yar mooye ah, saas maanaa laakiin shaydaan maxaan kaga badbaadnay waxaan kaga badbaadnay bifadli illaahi wa raxmatihi ah, mujarad alfadli waalraxma ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisaan ku badbaadnay oon shaydaan kaga badbaadnay ayib wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala yakhtasu alla wuxuu khaas kaga dhigaa biraxmatihi naxariistiisa man yashaau ciduu doono ilaahay naxariistiisa wuxuu ku gooni yeelaa ciduu doono marka eh, arrinta imaanaysaa waxay tahay marka arrinta imaanaysaa waxay tahay allah tabaaraka wa tacaala haddii uu camalkan isagu ku siiyey adoon waajib ugu lahaynna uu ku siiyey camalkiina isagaa iska leh jannadiina isagaa iska leh waafajintii isagaa iska leh hadduusan camalka jannada lagu gelayo ku siin lahayn camalkiiba lamaada timaadeen wabitaali jannaba maada gasheen soo ma jannaba maadan gashaynba janno warkeed muxuu yaallaa camalka allaha ku waafajiye jannada lagu gelayo isagaa jannada ku geeyey camalkii hadduusan ku waafajin lahayn jannada lagu gelayeyna maadan samayseen wabitaali janno maada gasheena naar baad geli lahay soo ma marka ninna camalkiisa janno kuma gelayo oo ilaahay korkiisa tabaaraka wa tacaala wax waajib ah kuma leh wax waajib ah kuma leh maxaa yeelay qodob waa qodobkaa oo tawfiiqda ilahay baa iska leh waa midda labaadee acmaasha aad samaynayso dhammaanteed iyo ilaahay nicmooyinka uu kuu galay marka laysgarab dhigo mar walba nicmadaa ka xoog badan camalkaad samaynayso midka inoogu daaca badan ee inoogu khayr badan ee inoogu dadaal badan haddii laysgarab dhigo daacadiisa iyo ilaahay nicmooyinkiisa uu siiyey mid ka mid a haddii la garab dhigo daacadiisao dhan waxay ku soo baxaysaa hal nicmaa dhammaysanaysa soo ma hal nicmaa dhammaysanaysa meel cidlaad ku soo dhici marka haddii nicamkii rabbi ku siiyey ay daacadaadiiba ayna u dhigmin camalkaad janno ku geli muxuu yahay marka ya camalkaad sheeganaad leedahay anugu waxbaan sameeyo waxaygii baan ku mudanayaa jannada masalada waxa weeyaan faysalkeedu waxa weeye camalku waa sabab tilka aljannaة alatii uurihtumuuha e bima kuntum tacmaluun jannadaa dhaxal baa laydiin siiyey maxaa laydinku dhaxal siiyey bima kuntum tacmaluun camalkiinnii sababtiisaa laydinku siiyey soo ma maxaa laga wadaa marka camalku waa sabab laakiin siismada yaa iska leh allah soo ma asbaabta sideedaba in musababaadku ay ka dhashaan sababka markaad la timaado natiijadiisa inaad hesho sababku ma keeno natiijada soo ma laakiin sababka markaad la timaado inaad natiijadii ka heshana ilaahay bay ku xidhantahy oo hadduu ku siiyo kugu tafadulo inaad natiijadii aadan ka helin oo lagu qadiyana ilaahay bay ku xidhantahay soo ma marka camalku waa sabab asbaabta adduunyada maalan miaal ahaan aan soo dhawayno kaba soo qaad maalan xoolaad rabtaa ganacsi baad bilowday tijaaraad samaysay ama beer baad falataa xoolo doon baad tahay sababtii baad la timid xoolo lagu heli lahaa waad sacdiday waad dadaashay waad kallahday waad oroday waad fikirtay waad xamaashay waad falatay haa soo dadaal ma aha waa sabab laakiin sababkaa haddaad la timaaddo ma qasab baa inaad xoolo yeelato ya ma laasim ba maya boqol baa intay dadaal oo dhan bixiyaan bayna haddana ku soo baxaynin soo saas ma qaarna intay dadaal yar sameeyaan baa lagu harqinaya iyaga dhan waa lagu hurgufayaaba waxuun mashaqaa loogu sii daynaya u fiirsa marka waa sabab baad la timid laakiin sababka inaad midhihii hesho ood goosato ilahay bay ku xidhantay ilmaad rabtaa islaam baad guursatay gogashaad isku aragteen waad u galmootay ilmaad sugaysaa adiga sababkii waad la timid laakiin nin kastoo galmooda ma in ilmo la siiyaa ya adiga sababkii waad la timid laakiin in midhaha lagu siiyo yay ku xidhan tahay allah tabaaraka wa tacaala soo ma masaladu marka waxayna ishkaal badanba u lahayn camalkeenna aan samaynayno waa sabab waa sabab janno lagu galo ama janno lagu raasado laakiin sababka wixii ka dhalan lahaa yaa bixiya allah baa bixiya hadduusan ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa lagu siinin ma heli karno macnaha waa macnaha uu tilmaamaya xadiidka nebiga sal alla alay waslam xadiidu jaabir cinda muslim hayrkiina way wariyaan muttafaq weeye lakiin lafdigan muslim baa soo saaray nabigu wuxu uhi sal ly slam laa yudkhilu axada minkum camaluhu ljanna axad idinka idinka mida camalkiisu janno ma gelinayo walaa yujiiru min annaari naarna ka badbaadin maayo walaa ana ilaa biraxmat illaah xataa aniga xadiidku saxiixaanku ku yaalla nebigu wuxu uhi sal ly slam axad camalkiisu janno gelinayo ma jiro markaasaa waxay dhi ya rasuula allah walaa anta ya rasuul allah gabadha telefoonka ku hadlaysa bannaanka ola bax khayr lakus gabadha telefoonka ku hadlaysa hadalka hoos u dhig khayr lakus marka axad janno gelaya ma jiro camalkiisu janno ku gelaya markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen ma xataa adiga ya rasuulka ilaahayo ma xataa adiga markaasaa wuxuu nebigu uri sal lla lay waslam xataa aniga ilaa inuu ilaahay naxariistiisa i huwiyo mooye u fiirsa ilaa naxariis ilaahay inaan janno ku gala mooye aniga laftaydo moxameda camalkaygu janno i gelin maayo soo ma xadiisku macnahaasu marka ku fadhiya allah tabaaraka wa tacala isagaa maamulka iska iskaleh xadiidka kaloo saxiixa waxaa ku yimid nebigu inuu yidhi sal lla alay slam ina allaha low cadaba ahla samaawaatihi wa ardihi la cadabahum wa huwa hayru daalimin lahum allaha tabaaraka wa tacaala ahlu samaawaadka samaawaadka inta ku nool iyo dhulka inta ku nool ee addoommadiisa ah hadduu wada cadaabo oo cadaabka ka buuxiyo wuu cadaabi lahaa isagoon dulmiyin dulmi ma ahaateen leesh leanna dulmiga xaqaagoo laguu diido waay laakiin rabbigan tabaaraka wa tacaala addoommadiisa intuu u nimceeyo oo diin ugu nimceeyo oo abuurka ugu nimceeyo oo intaasoo nicam a ah siiyo oo camalkii ay la yimaadeen uu waafajiyo oo sabab buu ahaaye haddana natiijadiiyo midhihii ka siiyo ku tafadulo ayuu haddana weliba u labanlaabi rabbi tabaaraka wa tacaala wadalika min sacati raxmat illaahi tabaaraka wa tacala ilaahay naxariistiisa ballaadhkeeday ka mid tahay saas weeyaan marka taasi waxayna baraysaa ruuxuna yuusan camalkiisu cajabinin soo ma darsiga laga qaadanaya waxa weeye camalkaaga ha tala saaranin camalkaaguna yuusan ku cajabinin ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku siiyey camalkaaga marka loo garab dhigo xub ah. ilaahay baana ku waafajiyay camalka laftiisa ayib yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu ana axadan masaladaa waxaa lagu radinayaa nimanka la yidhaahdo muctasilada qadariyadaa lagu radinaya hadalkan oo waxay dhaheen allah tabaaraka wa tacaala waajib bay ku tahay waana ku qasban yahay inuu addoonka daa'ica janno geeyo caasiga inuu cadaabana waa ku qasban yahay mana khilaafi karo waa muctazilo aa ah, masalada la yidhaahdo altaxsiin waaltaqbiix alcaqliyeyn meeshaasaa aada loogala looga hadlaa masalada iyada marka ilaahay bay waxay ku laasimiyaan waxyaabo iyagu ay istuseen wax iyaga la qumanaatay oo ra'yigooda iyo maskaxdooda liidata iyagu ka soo baxday baa waxay leeyihin ilahay saasaa laasim ku ah saasaa waajib ku ah marka ahlu sunnuhu war wax ilaahay tabaaraka wa tacaala sax isagaa addoommadiisa isugu waajibiyey bifadlihi wamannihi manihi soo ma inuu ruuxa taa'ica ah ee mu'minka ee mustaqiimka ah janno geeyo isagaa isku waajibiyey soo ma waa shay isagu isa saaray wey rabbi tabaaraka wa tacaala laakiin cid wax ku waajibin karto ku laasimin karta ma jirto ina allaha laa mukriha lahu xadiidkii nabiga waa kaya sal la alay slam ilahay cid qasabta ma jirto wax yacni addoommadu ay istuseen oo ra'yoo ku laazimana ma jiro wa yarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu ana axadan ruux laa takhlusu masaladaasi waa masaladii abu cuhmaan asaabuni fii caqiidatihi caqiidatu salaf asxaabi alxadiid waa kii isaguna sidaas oo kale laha wayactaqiduuna wayashhaduun ana axadan laa tajibu lahu ljanna axad jannadu inaysan u waajibaynin ayay ictiqaadsan yihiin oo qirayaan wain kaana camaluhu xasanan wa cibaadatuhu akhlasa alcibaadaat camalkiisu haba wanaagsanaado cibaadadiisuna haba noqoto midda cibaadaadka ugu ugu khaalisan wa taacatuhu aska aacaat daacadiisuna daacooyinka midda ugu daahirsanee ugu fiican ugu dhammaystiran ha noqoto wa ariiqatuhu murtadaa dariiqadiisuna mid raalli laga yahayba ha noqoto ilaa an yatafadala allahu calayhi inuu ilaahayba ku tafadulo mooyaane fayuujibuhaa lahu bimanihi wa fadlih oo ilaahay u waajibiya markaa gallad iyo fadligiisa darteed id camalu lkhayr aladii camilahu cilladuna waxa weeye camalka uu sameeyey khayrkaa lam yatayasar lahu uma fududaanin ilaa bitaysiiri illaahi caza smuhu ilaa fududayn ilaahay u fududeeyey mooye camalku si kale uguma fududaanin falow lam yuyasirhu lahu hadduusan allah u fududayn lahayn lam yatayasar uma fududaadeen waa tawfiiqdii wey walow lam yahdihi hadduusan allah hanuunin lahayn lificlihi ku hanuunin lahayn oo waafajin lahaynna lam yuhda lahu abadan bijuhdihi wa jiddih dadaal isagu uu la yimid iyo yacni e, e, e, karitaan isagu uu la yimid marnaba kumuna hanuuneen saas way maanaa yani waxa weeyaan Eh, macnahaasu marka wax weeyaan ayuu ka wada isla macnahaasi imaamkuna uu tilmaamaya wa yarawna waxay arkayaan ana axadan laa takhlusu inayna saafi u noqonaynin lahu isaga aljannatu jannadii ousan jannada gelaynin wain camila haba haba sameeyo ayi camalin camal kasta camal gudooniba ha noqday ilaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisa inuu ku gala mooyaan waraxmati iyo naxariistiisa allatii taasoo yahusu alla uu khaas yeelo bihimaa labadooda man yashaau cid doonuu ku khaas yeela bihimaa damiirku wuxuu noqonayaa fadliga iyo naxariista maxaa yeelay fa ina camalahu camalfalkiisa lilkhayri uu camal falay wa tanaawulahu iyo qaadashadiisii adtaacaati uu qaatay ee uu samaynayo inamaa kaana wuxuu uun ahaa can fadli illaahi ilaahay fadligiisa xaggiisa unbuu ka ahaaday yacni can tafadul illaahi wey alladii kaasoo low lam yatafadal hadduusan ku tafadulin bihi isaga calayhi korkiisa lam yakun ma ahaadneen ma ahaadeen hadduusan alle ku siinin oo kugu tafadulin lam yakun ma ahaadeen liaxadin cidna cala allaahi alle korkiisa xujatun uma ahaatin walaa catabun eedna uma ahaatin macnaheedu waxa weeye haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligiisa kaa daysto oose hanuunkan kugu kugu kugu tafadulin ixsaankiisa kaa kaa kaa ceshado berri markaad u tagto ma gar baad leedahay oo ma xujaad heli kartaa oo ma rabbigaa waxaad ku eedaysaad heli karta maya a markaad rabbigaa u tagto waa gaal waa munaafiq waa faajir miyuu dhihi karaa ilaah waad iga gardaranta cadaabkan aad igeynayso waa gardarro waa dulmi oo sababtu maxay tahay hidamaada i hanuuninin yaa naxariistaadii hanuunkaagii baad iga ceshatay haddaad iga ceshatayna ima cadaabaysa haddaad iga cadaabto waa dulmi soo ma ma xujo noocaasu heli karaa maya axad ah. ilaahay korkiisa xujo kule ma jiro axad ilaahay korkiisa eed kulena ma jiro eedayn karaya oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu eedaysmi kara ma jiro sababtu waxa weeye horaan masaladan usoo marnay markaan ka soo hadlaynay qadaha iyo qadarka addoommada ilaahay lumintana inuu leeyahay baadiyeyntana isagu leeyahy soo maahayn addoommada marka uu lumiyey keliya wuxuu ku sameeyey wuxuu ka ceshaday uun hanuunkiisa soo ma kaalmadii buu ka ceshaday kaalmadiisa ninka kuu diida miyuu ku dulmiyey ciddii kaalmadiisa kaa ceshada miyuu ku dulmiyey aa waxaygii baan kuu diiday aniga mada aan lahayn anaa iska lahaa haddaan waxaygii kuu diiday ma dulmi ba dulmi ma aha saas daraaddeed waxay wixiisii buu ii diiday oo maxkamad baan saarahaya sax miya a ama gogol baan u dhiganaya a waa iga gardaranaya waan ka garlee sax ma aha allah tabaaraka wa tacaala manigiisa fadligiisa ixsaankiisuu kuu diiday wuxuu kuugu diidayna waataan soo sharaxnay muxuu ugu diiday ya bicadlihi soo ma cadliguna munaasib buuna u ahayn soo ma addoonkan ilaahay baa horay u ogaaday inuu yahay oo addoon aan istaahilin hanuunka fadliganna aan istaahilin in hanuunka iyo wanaagga meeshiisii meelaan ahayn la dhigana waa xigmad darro sidaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala uga qadiyey uga haystay uga ceshaday fadligiisa hadduu fadligiisii uga ceshaday calashaani ma istaahilo addoonkani hadda waa waxa wey waa cadli waa waa cadaalad way markaas soo ma sidaas daraaddeed axad ilaahay korkiisa xujo kule ma jirto ayib adib ilaa dalika rabbi tabaaraka wa tacaala kitaab buu kuu soo dejiyey rasuul buu ku soo diray rusulan mubashiriina wa wamundiriina e lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul a ah, ilaahu cidna maada ii soo dirin dooddaa ninkii ku doodi lahaa xujaysan lahaa baa taana lagu afjaray waan kuu soo diray kitaab baa ku yimi rasuulna waa ku yimi warka waa inta ayb lam yakun ma ahaadeen wuxuu yidhi innamaa kaana can fadli illaahi aladii low lam yatafadal hadduusan ku tafaduli lahayn bihi calayhi addoonka korkiisa lam yakun ma ahaadeen liaxadin cala allahi alla korkiisa xujatun walaa catbun iyo eetoona kama qaala tacaala siduu alla yidhi walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatuhu haddayna jiri lahayn fadliga iyo naxariista korkiinna alla uu ku tafadulo ku naxariist u naxariista maa zakaa mayna muuna daahir noqdeen minkum xaalu idinka idinka mid yahay min axadin cidina abadan weligii walaakina allaha allah sayuzakii aahiriya man yashaau ciduu doono oo iimaanka iyo aacadii khayrka waafajiya walowlaa fadlullah wa qaala alla wuxuu uhi walowlaa fadlullah tafadulka alle hadduusan jiri lahayn calaykum korkiina waraxmatu naxariistiisu haddayna jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayطaana ilaa qaliilan wax yar mooye shayaan baad wada raaci lahaydeen lakiin ilahay baa tabaaraka wa idin xifdiyey wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka wa yakhtasu wuu gooni yeelaa alle biraxmatihi naxariistiisa wuxuu ku gooni yeelaa man yashaau ciduu doono iimaanka iyo aacada iyo khayrka ciduu doonuu ku khaas yeelaa macana ayib wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ina allaha ale alle ajala likulli xayin makhluuqin ajalan huwa baaliquhu ayib waxay leeyihiin ahlu sunnuhu oo ay qabaan oo ictiqaadsan yihiin ina allaha alle bay leeyihiin caza wajalle ajala wuu wakhtiyeeyey likulli xayin noole kasta makhluuqin oo la abuuray ajalan wakhti buu u wakhtiyeeyey ajal iyo muddo ayuu u muddeeyey muddadaasoo huwa addoonkuba baaliquhu mid gaadhaya u yahay ajalkaasoo uu gaadhayo yacani alla tabaaraka wa tacaala shay kasta oo noola oo uu abuuray wakhti buu u sameeyey noloshiisu ay ku soo afjarmayso wakhtigii ilaahay u sameeyeyna waa gaadhayaa ka soo dhici maayo kana dibdhici maayo sida rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala fa idaa goortii jaa'a uu yimaado ajaluhum muddadii loo qabtay markay timaado laa yasta'khiruuna kadib dhici maayaan saacatan wakhti yar walaa yastaqdimuuna kana hormari maayaan saasay macnaha yacni alaarsaaqu maqsuuma waalaajaalu maktuuba waay risiquna waa qaybsan yahay ajashuna waa qoran tahay wakhtigii alla qoray kana hormari maysid daqiiqad ilbiqsi kana dibdhici maysid allah tabaaraka watacaala siduu uqorsheeyey u qoray ayay ku dhacaysaa wey maanaha ayib masaladaasi waxa weeye iyaduna waa masaa-isha muctasilada iyo firaqda daallada qaar ka mid ah doodka keenay ahlusunnuu saasay kutubtooda ugu qoraan yacni waxa weeyaan ruuxa haddii la dilo iyo hadduu dhintaba ajashiisii waa dhammaystay ayib wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni اllahi kitaaban mu'ajala nafina inay dhimato ma ah ilaa idan ilaahay inay ku dhimato mooye waana qoraal waktila waay ah, kitaab mu-ajala ah waay geeridu waa waqti bay leedahay waktigii loogu talaqalay ku imaanaysaa manaa ayib wa in maata hadduu dhinto buu yidhi ruux aw oo caadi isaga dhinto aw amase qutila la dilo fa huwa kaasi cinda intihaa'i ajalihi ajashiisii dhammaadkeeda agteeda wey ajashii almusamaa ee la magacaabay lahu isaga loo magacaabay ajashii loo xadiday ee loo cayimay unbaa agteeda markay gaadhay unbuu ku dhintay ama lagu dilay kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi oo kale qul waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ku jiri lahaydeen la labarasa way soo bannaan bixi lahaayeen alladiina kuwa kutiba la qoray calayhim korkooda alqatlu dil lagu qoray way soo bixi lahaayeenoo ilaa madaajicihim dhinacyadoodu meeshay dhici lahayd ay ku dhiman lahaayeen bay usoo bixi lahaayeen macnaheedu waxa weeye mas'aladaasi iyadana waxa weeyaan ruuxii dhinta ajal buu ku dhintay ka la dilayna ajashiisii buu dhammaystay waxay radinayaan nimanka la yidhaahdo muctasilada oo iyaguna waxay yidhaahdeen ruuxii dhinta la garay ruuxii dhinta waxay dhahen ajashiisii buu dhammaystay laakiin ruuxa la dilo ajashiisii wuu ka hormaray leeyahy a ruuxii la dilay wakhtigiisiioo wax ka laaban yahay baa laga hormariyey kiisa iska dhinto oo ama cudur isaga dhinta ama shil ama si un isaga dhinta isaga ka wakhtigiisi waa dhammaystay taasay imadu sunnadu radinaya waxay leeyihin warkaasi waa war khuraafa waxba kama jiree kan la dilayna waktigiisii baa dhammaaday kan dhintayna waktigiisii baa dhammaaday si kasta haddii la yeelana oo wax walba la sameeyana looguma dari karo ilbidhiqsi second noloshiisa looguma siyaadin karo lagamana hormarin karo soo ma haddii tadaabiirtao dhan la qaato khalqigu isu wada tago waxba uma kordhin karaan waxna kama hormarin karaan ahlusunna waljamaca caqiidadoodu taa iyada ayib waa midda uu lahaa ee muxuu ahaaye alimaam asafarini manduumada safariniyada uu lahaa waman yamut biqatlihi min albashar aw hayrihi fabilqadaa'i waalqadar ah, ruuxii dhinto oo u dhinta dil ay basharku dileen ama si kaleba isaga dhinta qada ilaahay iyo qadarkiibuu ku dhintay saasaa u qorshaysnayd oo u qoondaysnayd macnaha ayib walam yafut min risqihi wala ljal shay-un fadac ahla aldalaali waalkhatal buu yidhi risiqiisii iyo ajashiisii wax dhaafayna ma jiro ajashiisii maalmo uma laabnayn oo kama tegin risiq u laabnaa oo uu dhaafayna oo ka hormarayna ma jiro maalinka risiqiisu soo go-o wakhtigiisuna soo dhammaado unbuu tegaya ayib xadiidkii nebigaa sidoo kale masalada ayadaa ku tusaya nebigu sal lla lay waslam lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha nafina ma dhimanayso ilaa ay dhammaysato risiqeedii ajasheediina dhammaysato markaad risiqaagii eber ka dhigto oo kababiya ayna kuu laabnayn markaasaa lagu heli hadda markaas seed usii jiriba waxaagii dhammaatay wixii lagugu talagalay waad dhammaysatay ma waxdaad leeyihiin baa lagu siinaa waa inaad tagto markaa waktigaagii iyo ajashiiyo maalmihii lagugu talagalay cimrigaagii markuu dhammaadana waa inaad tagto sababtaad ku tegayso waxay doontay noqon kartaa sabab ilahay agteeda ka qoran waay sababtu dil bay noqon cudur buu noqon shil buu noqon si yani waxa way sabab ilaahay qoray bay ku imaanaysaa laakiin waktigu waxama dhaafay kamana soo hormaray ayib sidaa way masaladu wayaquuluuna waxay leeyihin ahlu sunnuhu ina allaha alle caza wajalla ajala wuu dibdhigay ama ajala wuu waktiyeeyey likulli xayin mid kastoo nool makhluuqin oo la abuuray ah, ajalan ayuu u sameeyey makhluuqin muxuu u leeyahay ah, makhluuqin wuxuu uleeyahay ixtiraaz can alkhaaliq lanna khaaliqu waa xayi wa allahu laa ilaaha ila huwa alxayu alqayuum waa xayi laakiin xayaatada rabbi tabaaraka wa tacaala waa xayaato kaamil ah oo azali oo abadi ah xayaato weligeedna soo jirtay weligeedna jiri doonta waay dhammaad lahayn laakiin xayaatada makhluuqa laga hadlaya ina allaha alle ajala wuu wakhtiyeeyey likulli xayin mid kastoo nool makhluuqin oo la abuuray ajalan buu u wakhtiyeeyey ajal ajashaasoo huwa addoonkuba baaliquhu makhluuquba baaliquhu mid gaadhaya uu yahay waa mid gaadhaya oo ku sinmayoon ka hormarin faidaa jaa'a ajaluhum ajashoodu markay timaado laa yasta'khiruuna ma dib dhacayaan saacatan waqti yar walaa yastaqdimuuna mana ka hormarayaan caqiidadaasi marka markaad saa u rumayso waxyaalo fara badan baad ka nasanaysa ah. yacni walbahaar wadan iyo qoomamo fara badan baa ku daynaya sida munaafiqiintu yidhahdee oo kaleeto muxuu ahay law kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu dadkii dagaalka u baxay ee duulay ee dagaalka lagu laayay baa waxay yidhahdeen hadday agtanada joogi lahaayeen oo iska joogi lahaayeen mana ayna dhinteen lamana dileen laakiin iyagaa raadsaday maxay ka dooneen goobta dagaalka muxuu meeshaa ka doonay hadduu joogi lahaa lama dileen soo ma ah. allah wuxuu yidhi liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim waa xunqoomamo uun qalbigooda la yeelaya mooye wax kale maaha inay uun qoomamoodaan oo wallahi hadday sida noqon lahayd sida ma noqotee hadduu halkaa mari lahaa hadduu isdaaweyn lahaa muxuu ahaaye hadduusan meeshaa tageen hadduu taxadari lahaa hadduu hadduu lowlaadaasaa kaa dhammaanaya haddii kaletood low isku marto low isku furto low liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim qoomo ma aadan waxba ka qaban karin waay soo ma waxani ilaahay baa qadaray saa uu u dhacay buuna u dhaci lahaa a waiyaakum walow maxaa yeele fa faina low taftaxu camala ashaytaan marka masaladu saas way raaxo badan bay qalbiga gelinaysaa markaad og tahay ruuxan dhintay inuusan marna baaqdeen waana waa ka nasanaysaa haddiise laakiin maantana qalbigaagu ku wareegsado alale haddii laasaa la yeeli lahaa isbitaalkii baa lagala daahay ambalastii baa ka dahday maxaa dulmar loola ordi waayey waa la badbaadin karay war waxba kama jiro lama badbaadiyeen khalqigao dhan haduu isu yimaado marka masaladu saas ayib wain maata hadduu dhinto ruuxu aw amase qutila la dilo fa huwa kaasi cinda intihaa'i ajalihi ajashiisa dhammaadkeeda agteedii wey ajashi almusamaa ee la magacaabay lahu isaga loo magacaabo xagga rabbi uga magacownayd loo xadido yani u cayinayd wey kama qaala tacaala siduu alla yidhi qul waxaad tidhahdaa law kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda haddaad ahaan lahaydeen a yani waxay ku saabsan tahay aayaddu dagaalkii uxud dagaalkii uxudoo rag badan lagu laayay bay munaafiqiintu hadalka hadalkan yidhaahdeen waxay yidhaahdeen hadal bay waxay yidhahdeen muxuu ahaayey raggii baxay haddayna bixi lahayn way badbaadi lahayn rabbi wuxuu uhi tabaaraka watacaala qul low kuntum haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda oydaan goobta dagaalkaba usoo baxdeen la labarasa way soo bixi lahaayeen alladiina kuwii kutiba la qoray calayhim korkooda alqatlu dil lagu qoray dadka ilaahay xaggiisa dilku uga qoranya way soo bixi lahaayeen xaggey usoo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim meelihii dhinacyadoodu dhici lahaayeen meeshii dhinacaagiiyo dhacaankaagu yaallo waad imaan ah haddii ilaahay uu qadaro in wakhti yar kadib aad ku dhibato adduunka cidhifkiisa u dambeeya hadday qadaran tahay waa tegi waad ku dhiman meeshaasaa lagugu sugi waa kii xadiidka nebigu waa sal lla alay waslam ilaahay markuu damco inuu addoon meel ku oofsado xaajuu u geliyaa meeshii dan unbaa ku soo geli wax walba haddii la yeelo laguma kari karo haa war hawl baa igu soo dhacdo waan degdegsana war xageedu ordi ha gaarisaan ku socdaa war iska joogo niyahu bal iska afur oo u yara kaadiya oo bal markaad afurto kadib tago maya maya maya waa hawl aan laga joogi karin ma joogi karo soo ma waa la wataa meeshii lagu sugahaya markuu marayo khalaas daqiiqaddii saacaddii yacani ilbiriqsigii meeshii baa yaa lagu sugaya halkaasaa lagu qabanaa marka soo ma marka waxa weeyaan meesha xaaja laguu gelin adaana isgeyni adaa isgeyni saad isu waddo meeshii markaad tagtana waxa weeye qoladii lagugu talagalay baa kugu sugaysa sidaas weyaan wa ina allaha alle bay leeyihiin ahlu sunnuhu ina allaha oy ictiqaadsan yihiin ina allaha alle tacaala kolahaye yarsuqu wuu irsaaqaa kulla xayin mid kastoo nool makhluuqin oo la abuuray risqa alghidaa a qadada risiqeeda ayuu irsaaqaa alladii kaasoo bihi isaga uu ku sugan yahay qiwaamu lxayaati nalash nolosha istaaggeedu wa huwa alle a wa huwa maa yadmanuhu allah liman abqaahu min khalqihi wa huwa kaasina wa huwa isagu maa yadmanuhu llahu waa wuxuu ilaahay u dammaanay liman abqaahu cidda uu reebay oo uu baaqi yeelo min khalqihi khalqigiisa ka mida wa huwa alle alladii midka weye rasaqahu addoonka irsaaqay min xalaalin ka irsaaqay aw min xaraamin ama xaaraan xaggeeda ka irsaaqay wa kadalika kaa waxaa la mid a risqu ziinati quruxda risiqeeda ah alfaadili ee siyaadada ka ah camaa yaxyaa bihi wuxuu ku noolaanayo masaladaasi waxa wey iyadana risiqa waa laba nooc risiqa waxyaalaha ilaahay addoommada uu ku irsaaqay marka laga fiiriyo dhanka xalaashii xaaraanta dadka qaar waxay irsaaqdaan oo ku nool yihiin xaaraan soo ma qaarna waxay ku nool yihiin xaaraam xalaal baan dhihi lahaa soo ma ayib labadaba ilaahay baa irsaaqa marka kan xaaraanta ku noolla ilaahay baa irsaaqay kan xalaasha ku noolla ilaahay baa irsaaqay ayib maxaa sidaa loo leeyahay qolyo dawaa'ifta ahlulbidaca ka mid a ah waxay yidhaahdeen kan xalaasha ku nool ilaahay baa irsaaqay waa sax waan idinla ogol lahay laakiin kan xaaraamta cunahay ilaahay baa irsaaqay hadhihina oo yaa irsaaqahay isagaa is-irsaaqaya maxay ka cararayaan waxay ka cararayaan in la yidhaahdo ilaahay baa addoon xaaraan quudiyey taasay ka cararayaan waxay rabaan inay yidhaahdaan xaaraan cunaha ilaahay ma irsaaqin Ah. ilaahay ma irsaaqin xalaanta xalaasha cunitaankeeda basoo irsaaqin taasay doonayaan inay yidhaahdaan masaladaa weeye marka midda la radinayo oo ahlusunna waljamaaca risiqa ama kiisa xalaasha ha noqdo ama kiisa xaaraanta ha noqdee rabbi tabaaraka wa tacaala qaybintiisa iyo maamulkiisay ku imaanaya isagaana bixinay labaduna waa irsaaqad irsaaqadii baa laakiin laba ah mid alla ogol yahay sharcan oo uu fasaxay iyo mid uu diiday sharcan oo xaaraanta ah soo ma taa uu ogol yahayna wuu kuu fasaxay dhib kaaga imaan maayo adduuniya aakhiratoona taa uu diidayna haddaad samayso ood gasho waxaad markaasi khatar ugu jirtaa inuu ku cadaabo amaa qadaa'an maamulka risiqu intaba ilaahay baa irsaaqaya la maamulkiisa kamay hoos baxsanaa kulli ilahay baa bixinay ayib waana aayaadka qur-aankiisay tilmaamayaan wamaa min daabbatin fi اlardi ilaa cala allahi risquha ah, ma jirto dhulka korkiisa wax ku socda nof nool oo ku socota ma jirto ilaa ilaahay baa korkiisa ay tahay risiqeeda marka ilahay baa irsaaqay tabaaraka wa tacaala laakiin irsaaqdaasaa laba ah sharca marka la fiiriyo xagga sharciga sax qadaa'an iyo maamul ahaan iyo kownan ilaahay bay kulligood hoos yimaadaan maamulkiisa kama hoos baxaan laakiin iyadiiba waxay u kala baxaysaa sharcan marka la yidhaahdo mid ma'duunoo ilaahay ogol yahay iyo mid hayru oo alla diidan yahay oo addoommada uusan u ogolayn laakiin kor ahaan ilahay bay wada hoos tageen macnaha ayib taa waa mid haddii aan sidaa la dhihinoo qolyaha madhabkooda la marana waxaa imaanaysa qolyaha lunsan ee ahlu ahwaaga haddii madhabkooda la mara maxaa imaanaysa addoommadu qolona ilaahay baa irsaaqda qolona ilaahay ma irsaaqo waxaa soo baxaya addoommo ilaahay uusan irsaaqin soo saas ma waa madhabka qolada ahlubaatilka ah marka la qabto waa ayib masale waa taa mas'alada labaadina waxa weeye risiqu mar kale wuxuu u kala baxaa laba qaybood mid asaasi ah oo noloshu ku taagan tahay iyo mid siyaada ah oo faakihaysi ah iska qurux iyo ziino iyo faakihaysi ah labadabana ilaahay baa bixiya soo ma midka asaasigee noloshu ku taagan tahay waa midda uu ku magacaabay risqa alghidaa alladii bihi qiwaamu alxayaa ah, waa dheefta uusan jidhku ka maarmin noloshuna ku taagan tahay la'aantiina uwa ruuxu dhimanaya waa kaa waxaa la yidhaahdaa alrisqu aladii bihi qiwaamu alxayaa kaa ilaahay baa bixiya risiqa noociisa labaadna waa midka uu ku magacaabay wakadalika risqu ziinati alfaadil risiqa qaybtiisa siyaadada ee quruxda ah ee ka siyaadsan waxay naftu ku noolaan lahay kaa labadaba waa bixin rabbi tabaaraka wa tacaala ayib labadaba ilaahay baa bixiyo maamula wey macanaha ayib waa kii lahaa sidoo kale ee yani waxa weeyaan safaariniyada warisqu maa yanfacu min xalaalin aw didihi faxul can ilmaxaali buuhi risiqu waa wixii anfacaya ama xalaal ha noqdo ama lidkii ha noqdo oo xaaraanta ah ee waxyaalaha caqli darradee isaga tag buu yidhi isaga isaga wareeg ayib yani khuraafaadka ah waina allaha alle tacaala korahay yarsuqu wuu irsaaqa kulla xayin mid kastoo nool makhluuqin oo la abuuray risqa alghidaa'i buu yuu irsaaqaa yani qadada ama dheefta risiqeeda alladii kaasoo bihi isaga sababtii uu yahay qiwaamulxayaati nolosha istaaggeedu sababtiisa ay tahay waa midda asaasigee noloshu ku taagan tahay w wa huwa risiqaasina maa yadmanuhu allahu waa wuxuu ilaahay u dammaanay liman abqaahu cidda uu baaqi yeelayo min khalqi khalqigiisa ka mid a ciddii ilaahay uu daynayo inta uu nool yahayba muxuu u dammaanay risiq buu u damaanay wixii noloshiisu ku jiri lahayd buu ilahay u damaanay ah, wuxuu kubaa ku jiri lahaa oo kusii noolaan lahaa ilahay baa u damaano qaaday ilahay baa isa saaray tabaaraka watacala saas way maanaa ayb yani waa kii ahaa xadiiskii ah muxuu ahaayey ina ruuxa alqudusi qad nafata fii ruucii ana nafsan lan tamuuta xata tastakmila risqaha faataquu اllaha waajmiluu fi اalab ah, yani ilahay wuxuu qoray waay tabaaraka wa naf walba risiqeeda waa qoran yahay ilaahay baa isa saaray tabaaraka wa tacaala marka waa damaano waay waa damaano wa huwa kaasi risiqaasi noloshu ku taagan tahay inta aada nooshahay ilaahay wuxuu kuu damaano qaaday risiqa noloshaadu ku jirayso waa midka asaasiga ah laakiin kan faadilkee siyaadada ah ee faakihaysiga ah isaga laguma damaano qaadin intaad jirayso inaad si luusiyana waa jir dhici kartaa inaan luusiinina waa dhici kartaa soo ma bimacnaa waxa weeyaan ka faadilka ziyaadada ah ee faakihaysiga ah kaas addoommada nool qaarna waa la siiyaa qaarna lama siiyo soo ma laakiin midka noloshu ku taagan tahay inta nool oo dhan waa laga simay waana midka midka ilaahay u damaano qaaday inta aada baaqi tahay kuu damaano qaaday inta aad baaqi tahay wuxuu kuu damaano qaaday waxaad ku noolaato oo ayna naftu kaa dhicin naftaadu kusii jirta uu ku siinaa ama wixii intaa ka siyaasan oo faakihaa inuu ku siiyana waa dhici kartaa inuusan ku siinina waa dhici kartaa damaanadaa ma haysata kumana damaan qaataa iyadaa macana ayib saasuu ka wadaa macnaha wa huwa kaasi maa yadmanuhu allahu waa wuxuu ilaahay uu damaanay liman cid buu u damaano qaaday abqaahu uu baaqi yeelay oo min khalqi khalqigiisa ka mid wa huwa kaasi alladii kii wey risqaasi risqulqadaagaas alladii kii weeye rasaqahu alla uu irsaaqay addoonka uu ku irsaaqay oo min xalaalin ah aw min xaraamin xaaraam ah kiisa xalaasha iyo kiisa xaaraamtaba risiq alla bixiyo wa wakadalika kaa waxaa la mida oo risiq alla bixiyey ah risqu ziinati quruxda risqigeeda risqiga ziinada iyo faakihada alfaadili ee ziyaadada ka ah camaa yaxyaa waxa uu ku noolaanayo bihi isaga wuxuu addoonku ku noolaanayo risiqa siinada ah ee ka siyaadsan isagana ilaahay baa bixiya saas way macanaha laakiin addoommadoo dhan uma damaanin kan dambe damaanadu ka hore un waayo laakiin kan dambe ee siyaadada ee faadilka ah ee intay noloshu naftu ku jiraysay ee ruuxu ku noolaanaya ka siyaadsan kaasi addoommadoo dhan uma damaanin qaar buu u qoray qaarna ilahay uma qorin tabaaraka wa tacaala sidaas maanaa saasuu ka wada hada wabilahi towfiiq wa salli allahuma wasllam calaa nabiyina moxamed wala ali w saxbi